ayuha ladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa tattakiduu ha samaysanina caduwii cadowgayga iyo wa caduwakum cadowgiina wliyaaa kuwa aad jeceshiin ha ka samaysanina tulquuna xaal aada ridaysaan ilayhim iyaga bilmawaddati kalgacayl aada u ridaysaan ba'da faa'ido ka dhig tulquuna ilayhim lmawaddata kalgacayl baad u ridaysaan oo xagg hore u tuuraysaan walxaal qad kafaruu ay gaaloobeen bimaa shay ay ku gaaloobeen jaa'akum idin yimid oo min alxaqi xaqa yukhrijuuna waxay bixinayaan alrasuula rasuulkay bixinayaan iyo wa iyaakum idinkaba maxay idiin soo saareen an tu'minuu inaad rumayseen darteed billaahi alle rabbikum rabbigiin ahaa in kuntum haddaad tihin kharajtum kuwa baxay jihaadan jihaadid darteed haddaad u baxdeen fii sabiili jidkayga aad ku jihaadaysaan iyo wibtiqaaa mardaati ridahayga raadin aad raadinaysaan dartii haddaad u baxdeen hee kuwaa awliyaha ka dhiganino falaa tattaqiduuhum wliya tusiruuna waad qarsanaysaan buna buuri ilayhim iyaga xaggooda waxaad ku qarsanaysaan bilmawadati kalgacaylaad ku qarsanaysaan tusiruuna ilayhim xaggooda waxaad u qarinayn bilmawadati kalgacayl baad qalbiga ugu haysaan ama tusiruuna xaal aad qarinaysaan ilayhim iyaga ahbaara nabiy nebiga warkiisii baad sir ahaan u siinaysaan bilmawadati kalgacayl aad jeceshiin iyaga darteed kalgacaylna sababteed baa saa u yeelaysaan wa ana aniguna buu rabbi leeyahay aclamu mid ogaansho badan baan bimaa shayga akhfaytum aad qarinaysaan iyo wamaa shayga aclamtum aad muujinaysaanba waman ruuxii yafcalhu sameeya oo minkum idinka idinka mida faqad dalla xaqiiqe wuu lumay sawaaa sabiili jidkii toosnaa bartamihiisiibuu ka lumay meel xun buu ninkaasi qaaday wey macna in yafqafuukum kuwan gaaladeed waraaqda u qoraysaane sirta siinaysaani in yafqafuukum haddii ay idin helaan ama idinka reeyaan yakuunuu way ahaanayaan lakum idinka acdaa'an cadowyaal bay idiin noqonayaan wayabsutuun wayna fidinayaan ilaykum xaggiinna waxay usoo fidinayaan aydiyahum gacmahooda iyo wa alsinatahum carabyaalkooda bisuui xumaan bay idinku fidinayaan carab xumaan wataiyo gacan xumaan wadatay idinku soo taagayaan idinku fidinayaan wawadduu waxayna jeclaadeen low takfuruuna inaad kufridaan bay jeclaadeen inaad gaalowdaanna waa rabaan lam tanfacakum idin anfaci mayso haddii aad qaraabtinimo iyo caruur iyo ehel baa meesha iga jirtay u samaynaysaan lan tanfacakum idan anfici mayso arxaamukum qaraabtinimadiinna walaa qaraabadiinna walaa awlaadukum iyo caruurtiinna toono toona idin anfici mayso oo waxba idin tari mayso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yafsilu alla wuu kala geyni oo wuu kala bixin baynakum dhexdiin wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiiru midka arka qad kaanat xaqiiqe waxaa ahaatay lakum idinka waxaa idiin ahaatay uswatun dayasho xasanatun oo wanaagsan fii ibraahiima ibraahim dhexdiisa iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey ibrahim iyo dadkii rumay dhexdooda dayashaa idinku sugan wanaagsan inaad ku dayataan id wati qaaluu ay yidhaahdeen id waqti bay dayasha idinku sugantay qaaluu ay yidhaahdeen ibraahim iyo dadkii raacay baa waxay yidhahdeen liqowmihim qowmkoodii waxay ku yidhaahdeen innaa anagu u kuwa beri a baanu nahay minkum idinka beri baanu idinka nahay wa mimaa shay xaggiina beri baanu ka nahay tacbuduuna aada cabudaysaan min duuni illahi alla ka soko kafarnaa waan kufrinay bikum idinka idinku kufrinay wabadaa waxaa muuqday baynanaa dhexdanada iyo wa baynakum dhexdiinna alcadaawatu cadaawadii waalbaqdaau iyo cadhadii abadan weligeed weligeedba cadaawad iyo cadha aan dhammaanaynin baa ina dhex taalla xataa tu'minuu ilaa aad rumaysaan billahi alla aad rumaysaan waxdahu keligii xaalooya intaa unbaa yani wax cadaawadu ku dhammaan kartaa ilaa qawla ibraahiima ibraahim hadalkiisa mooye waxaa laga soo reebaya istina qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima ibraahim dayashaa idinku sugan iyo dadkii raacay ilaa qawla ibraahiima mooye oo isaga dayasho idinkuma sugna ku dayan maysaan ilaa qawla ibraahiima ibraahim odhaahdiisii mooye uu liabiihi aabihii ku yidhi la walle inaan dembi dhaaf weydiinoo weydiin laka adiga wamaa amliku mana hanan karo laka adiga aabow min allahi alla xaggiisa min shayin waxba kaagama hanan karay rabbanaa bay yidhaahdeen ibraahim iyo dadkii raacsanaa waa kuwa lagaga dayanayo rabbanaa rabbiga now calayka dushaadaan tawakalnaa tala saaranay wa ilayka xaggaagaan anabnaa u noqonay wa ilayka xaggaaguna almasiiru ahaanshuhu ahaaday noqodka aakharana xaggaagu ahaad rabbanaa rabbiga waa ducada muminiinta wey laa tajcalha yeelin laa tajcalnaa ha naga yeelin fitnatan jirabaad iyo imtixaan ha naga dhig liladiina kuwii kafaruu kufriya ha nooga dhig waqfir lanaa noo dhaaf rabbanaa rabbiganow inaka adigu anta adigu alcasiizu baa tahay alxakiimu ee falsa laqad kaana waxaa ahaaday lakum idinka fiihim dhexdooda waxaa idin ahaaday uswatun fiihim ibraahim iyo dadkii raacsanaa dhexdooda waxaa idin ahaaday uswatun ku dayasho xasanatun oo wanaagsan liman cid ayay u ahaatay kaana ahaaday yarju llaha mid alla rajaynaya iyo walyawma alaakhira maalinta aakhira ama ka baqaya waman yatawalla ciddii jeesato wixii la amre ka jeesada fa ina allaha alla huwa isagu alghaniyu midkii kaaftooma weeye oo ka deeqtoon alxamiidu oo lamahadyo casaa wuxuu mudan yahay allahu alle wuxuu mudan yahay an yajcala inuu yeelo baynakum dhexdiinna iyo wa bayna aladiina iyo kuwii dhexdooda caadaytum aada la colowdeen oo minhum gaalada ka mid ah mawaddatan kalgacayl inuu yeelo ayuu mudan yahay wallahu alloona qadiirun midkii awoodo wey wax walba wallahu alle kafuurun midkii dhaafid bada way raxiimun oo naxriista laa yanhaakum idinkama reebayo allahu alle can aladiina kuwii xaggooda idinka reebi maayo lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi diini diinka dhexdiisa aan idinkula dagaalamin oo walam yukhrijuukum aan idinka bixinin min diyaarikum guryihiina aan idinka bixinin kuwaa idinka reebi maayo muxuusan idinka reebaynin an tabaruuhum inaad samafashaan ood u samafashaan oo watuqsituu aada cadaalad fashaan ilayhim iyaga cadaalad samaysaan maxaa yeelay ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeya inamaa yanhaakum wuxuu uun idinka reebayaa alle inamaa yanhaakum wuxuu uun idinka reebayaa allahu alle can iladiina kuwii xaggoodu idinka reebaya qaataluukum idinla dagaalamay fi diini diinka dhexdiisa idinkula dagaalamay oo wa akhrajuukum idin bixiyey min diyaarikum guryihiinana idinka bixi oo wadaaharuu kaalmeeyey calaa ikhraajikum bixintiinna korkeedana ku kaalmeeyey kuwii kale an tawallowhum buu idinka reebaya inaad ka weli yeelataan kuwaas ood jeclaataan waman yatawallahum ruuxii ka weli dhigtaa fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa addaalimuuna kuwa gar daran ee aalimiinta waa iyaga burbur subxana watacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey idaa goortii jaa ay idin yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii muhaajiraatin ayagoo soo hijrooday famtaxinuuhunna imtixaana allahu alle aclamu midkii ogaansho badan wey biiimaanihinna iimaankooda fain calimtumuuhunna haddaad ogaataan mu'minaatin inay yihiin kuwa mu'minaad ah falaa tarjicuuhunna ha celinina ila alkufaari gaalada xaggeedii ha u celinina maxaa yeelay laa hunna dumarkaasi ma aynan ahaanin xillun kuwo xalaal u ah lahum gaalada walaa hum gaaladuna maynan ahaanin yaxilluuna kuwo xalaal ah kuwo ay u xalaal yihiin lahunna dumar wa aatuuhum siiya gaaladii maa anfaquu waxay bixiyeen kharashkii haweentan ka galay siiya walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin an tankixuu inaad guursataan hunna dumarka idaa goortii aataytumuuhunna aada siisaan ujuurahunna meheryaalkooda markaad siisaan walaa tumsikuu ha haysanina bicisami lkawaafiri dumarka gaalada ah dumarka gaalada ah ilaa shimadooda ha haysanina xaigooda ha haysanina w maana xadhigooda ay ku ilaashan yihiinee meherka ah ha haysanina was'aluu weydiya weydiista gaalada maa anfaqtum wixii aad bixiseen walyas'aluu gaaladuna ma ha weydiisteen ha idin weydiisteen maa anfaquu wixii ay bixiyeen dalikum kiinaasi xukmullahi waa xukumka ilahay wey yaxkumu alla wuu xukumayaa baynakum dhexdiinna ayuu kala xukumaya wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weya xakiimun oo falsan wey wain faatakum hadduu idinka tago shay-un shay hadduu idinka tago oo min aswaajikum xaasaskiina ka mid ilalkufaari gaalada xaggooda hadduu idinka tago aado oo facaaqabtum aad ciqaabtaan gaalada ka haniimaysataan baa laga wadaa facaaqabtum intaad ciqaabtaan oo daysaan aad haniimo ka heshaan iyo xoolo fa aatuu siiya alladiina kuwa dahabad ay tagtay aswaajuhum dumarkoodu ay tageen mila maa shayu mid la mida siiya anfaquu ay bixiyeen wixii ay dumarkaa ku bixiyeen wax lamida mida haniimada ka siiya wattaquu llaha allana iska jira alladii midkaasoo antum idinku bihi isaga muminuuna kuwa rumaysan aad tihiin yaa ayuha nabiyu nebiyow idaa goortii jaa ay ku yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii yubaayicnaka iyagoo kula ballamaya calaa an laa yushrikna inaysan la wadaajinin billaahi ilahay shay-an inaysan waxba la wadaajin walaa yasriqna inaysan wax xadin walaa yaznina inaysan zinaysanin walaa yaqtulna inaysan dilin awlaadahunna caruurtooda inayna dilin walaa ya'tiina inaysan la imaanin bibuhtaanin masabit oo yaftariinahu ay been abuuranayaan bayna aydiihinna gacmahooda hortooda wa arjulihinna iyo lugahooda hortooda ay been abuuranayaan walaa yacsiinaka iyo inaysan ku caasinin fii macruufin shay wanaagiisa la yaqaano inaysan kugu caasinin intaa ayagoo kugula ballamaya hadday kuu yimaadaan hee fabaayichunna la ballan baa layidhi ballantaa la gal wastakfir dembi dhaaf weydii lahunna ayaga dembi dhaaf alle u weydii ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan wey raximun oo naxariiste yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tatawallow ha ka weli yeelanina qawman qowm ha ka weli dhiganinoo ha jeclaaninoo ha ah, yani waxa ha ku xidhmina qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkooda qowmkaasoo qad ya quustay min alaakhirati aakhira xaggeeda ka quustay hawaabkeediiyo nicmadeeda ka quusteen kamaa sida ya ay u quusteen oo kaleeto alkufaaru gaaladu oo min asxaabi alqubuuri qubuurta dadkeeda ah asxaabta qubuurta gaalada qubuurta ku jirtay u quusatay oo ay uga quusatay khayr oo dhan iyo ajir uga quusatay